qoti billaahi shareecadeenna islaamka ama diinteenna islaamka waa diin ulxayaa waa nolosha qofka bini aadamka noloshiisa wey halka waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam tawjihaadkiisa iyo sifaadka uu rasuulka alayh salaatu wasalaam saxaabadiisa uu ku boran jiray xaqiiqatan qofka muslimka laba qaybood sifaat macnawi ah iyo daahirka boodhinkiisa kore iyo jidkiisa muuqaalka daatadiisa iyo mid macnawi ah sifaat macnawi ah iyo sifaat xisi labadooda waxaa xoog badan sifaatka macnawi a xoog badan sifaatka xisiga waa muuqaalka midabkiisan iyo bodhinkiisa iyo laxaadka iyo gacmahiisan iyo eh, acdaadiisa iyo xubnihiisa wey dee xubnaha ay jabaan gacan hadii laga jabiyo qiimay shareecada islaamka u samaysay hadii maaragtay madaxa wax madar kaga dhaco qiimaa loo sameeyey laakiin sifaatka macnawiga hadii daanika hadii laga gaadhsiyo noloshiisa qofkuma suurtagelayso way adkaanaysa bimacnaa haddii daahirka ama muuqaalka sifaatkiisa gaadiga muuqaalkiisa hadii daanigi la gaadhsiyo inuu ka kacaa suurtagal oo la kabo oo dhaktar la geeyo oo caafimaado laakiin sifaatka macnawiga ah haddii daamij iyo dhaawac uu ka gaadho waa adkaanaysa meel dhaktaroo lagu soo daway mara masalan sifaatka eh, macnawiga waa sidqi run ammaanada eh, xusnulkhuluq halalmirashada eh, sakinimada waxyaabaha noocaas ah waa sifaat macnawi marka qofkii haddii la jarxiyo oo yihahdo waa beenaale ama liyaado waa khaani oo sidaas dadka loogu axbaabiyo saa loo jarciyo hadda meel isbitaal oo lagu daway ma jirto isbitaalkii macnawiga aha ee fiicnaa haddii laga dhaco oo layihahdo hebel waa beenaale liya ama hebel waa khaani liya ama hebel waa xaasid liya ama hebel waa caan liya waa tuug liya saariq wey iyo wixii lamidka ama ah hebel ciyaadu bilah waa zaani liya sifaadka noocaas oo kale qofka hadi lagu dhusto noloshiisa mujtamaca way ku adkaanaysa inu ku noolaa laakiin haddii lug laga jebiya oo gacala dhaqtar baa laga waa soo dhaweyn walidaalika sifaadka noocaas oo kala shareecadu waxay markaa ay qaarkeeda ay saarteexeen wacdiga qadarka oo kale qofka hadii lagu duloo la qadto wasii wax laga lagu qadaa marati la keenin waxa weeyaan sideetan jeedal baa lagu maayo leannu daamijku qofku u geystay aad u adag saas darteed baa qofka muslimka haddiisee wuxuu qiimo ku leeyahay inuu sifaadka xambaarsanay ba xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo na meel kale sii aadin ama xadiidka rasuulka alayh salatu salaam dhegaysan xadiidkaas afar sifo ayuu rasuulku ku sheegayaa afartaas sifo qofka laga helay fa nicma buu leh adduunya aakhira qofka waa guulaystay adduunyada wixii kaa tegayna waxay kaala maqan tahay maanta waxay kaala maqan tahay maanta afartaas sifo hadii ilaahay kugu lisaamaan idan qof kastoo muslim xadiidka markaan aqano iska dhex fiiri waa miisaanu bimaqaabati miisaanu miisaanka waxaa lagu cabiraya kiirada inta tan tahay ay macnaha kutusinaysa inuu sahi idan qof waa qof kasta inuu isa saaro awood ku leehay sifaadka laga hela xadiidka xadiidka cabdillah bin cumar bin khadaab radi allahu tacaala can can umar baa rasuulka calayh isalaatu wasalaam uu ka warinaya rasuulkan cabdillahi bin cumar buuna u sheegaya xadiidka waxaa soo saaray imaam axmed kitaabkiisa musnadka kadalika alimaam usmaan bibayaqi kitaabka shucab aliman kadalika alimaam tabarani kitaabkiisa mucjab alkabiir kadalika alimaam maarata xaakim fi mustadrak kadalika alimaam daar qudni kitaabkiisa eh, taariikha maarata baqdad iyo wixii lamidka uu kusoo saaray eh, maxaa jira taarikh eh, imam dar khatiib baa qaba daar qudnimo maarata khatiib baqdadi ama daar qudni haddii yihadana sunankiisa sunankiisa ayuu kusoo saaray xadiidkaasna waa xadiid markaa saxiixa weeyaan sheekh albani raxmatullahi calayhi yani saqiirka iyo saxiix ka dhihay rasuulku wuxuu yihi calayh salaatu wasalaam cabdillah bin cumar buu leehay arbacu idaa kuna fiika tala calayka maa faataka min addunya cabdillah bin cumar afar arrimood hadii lagaa heli wixii adduunya ku dhaafay wax welwel oo ay kugu haysan arbacu idaa kuna fiika tala calayka maa min addunya sidqu lxadiidi wa lamaanati wa lkhuluqi wa cifatu manca afartaas baa lagaa heli adduunyada waxay kaa tegay welwel kuma ranibad ka tahay addunya akhiro qof guulaysta sidqu lxadiid wa xifdu lamaanati wa xusnu lkhuluqi wa cifatu madcami afar sifoo aada u culus wey runta ammaanada akhlaaqda fiican xalaal qudashada afar sifo wey culimadu waxay isweydiiyaan afartaas sifo limada loo doorto isbaatkana looga doorto waxay leeyihin waa afarta sifaa qofka muslimkaasi laga hela waarkigu qofka muslimka oo ficilkiisa iyo qowlkiisa iswaafaqaan daahirkiisa iyo baatinkiisa ina iswaafaqaan warka uu sheeg khabarkiisa iyo waaqicana iswaafaqaan saaxibu sidka hadduu noqdo lisaan maarka sidka uu noqdo ammaanadana aamiin uu noqdo akhlaaqda fiixanna uu ku dadaalo xawadashada uu yahay waa afarta qofka muslimka quality uu ku yeelan karaa yani qiimo uu ku yeelan kara afarta hadii laga waayo ina manfaco ma leehay wax manfaco u leeya ma jirta ina wax faa'iido ugu lehay ma jirta hadduusan runlow ahayn oo beenaaday hadduusan ammaano lahayn oo khaaini hadduusan xusnulkhuluq ahayn oo sayilkhuluqi hadduu cifatu maqano xaraamulshahay oo xun yahay kuwalati ma lahay wax u yahay ma laha burun mooyaane nafci ma lahay yacni waa khaain waa beenaale waa sayilkhuluq waa xaaraamxunow meel laga qaata ma lahay meel laga qaata ma lahay waa un derbigaas oo kale derbigaas waxan haliis u leeyahy male idan wax faa'ido mujtamacii islaamku ninkaa uhaymalaay waana afartan sife haddii laga helo ninkaas mujtamaca faa'iida isagoo dhan baa faa'iida socota saaxibu sidqi saaxibu alamaana saaxibu maalka iyo khuluq iyo saaxibu manac afartii sife afartaas sifo waxaa loo doortay waa afarta qofka muslimka qiimo ku yeelan kare saas darteed ba waxaa yihaha qof kastoo muslimo afartaas sifa iska fiiri afartaas sifa haddaad ku sifowdo oo caalamiin uu kugu kuguaas ku sifowday waxa weya falyaxmudillah alla subxaana watacaala ku maadi kuna dadaal inaad afartaa aad xifdidid wayna kaa baxsanin afartaas sifa qayb haddii lagaa helay qaybna lagaa waayey inti lagaa waayey raadi oo saad u keeni lahayd ku badigeeda gal intii marka ugu kaamiliyeyna afartiiba haddii laga hadii lagaa waaye calaa shafa halak baad saaran halak baad qarka u saarantahay isdabaqo dabaa afartaas badi lagaa waaye qiimo ma lihin ilaahay agtiisa iyo ummadda iyo mujtamaca qiimo kuma lihin waa arrin khatar xadiidkaasna waxaan rajaynayaa inaad xajidaan ood miisaan aad ka dhigataan ood ku soo celcelisaan marka arbacun idaa kunna fiika falaa calayka maa faataka min addunya hadha waa in weydiinaya arbacun idaa kunna fiika falaa calayka maa faataka min addunya sidqu lxadiidi wa xifdu lamaanati wa xusnu lkhuluqi waa cifatu madcaan fayaa lahaa min sifatin aad iyo aada u qiimo badan bal afartaasiba aan xabalxabal ku isaago halkii xabalo maxaabarada aad loo baahan tahay laakiin kama wada gaari karo muqtadafaatan midiiba ayaanu keenaynaa axaadiida rasuulka besimaan ugu baysgareen warkale iyo xagga usii gudumeen sidqulxadiis bal soo qor run qof kasta oo bini aadama in run loo sheego jecel qofka kula sheekaysanaya ama ad wax weydiinaysa been inuu ku sheega ma jeclin faanta anta kadalika dadka been hagu sheegi waati ila annaasi bimaa tuxibu an yu'taa ilayka wuxuu yiri alayh isalaatu wasalaam dadka oola tag wixaad jeceshaen ugula dhaqmaadin been in lagula dhaqma ma jeclin adna dadka beena kula dhaqma run in lagula dhaqmaad jeceshaen adna dadka run kula dhaqma idan maa macnaa shir shirka markay culimadu qeexhayaan cibaaraadka ugu seeran markaan soo qabanno ibn qayim raxmatullaahi caleyh wuxuu leeyahay kitaabkiisa madaarij asaalikiin wuxuu leeyahay sidqi lxadiid waxaa yihahdaa mudaabaqatu lficli bilqawli sidqiga runtaa markii la tacriifinayo mudaabaqatu lqawli bilficli wa mudaabaqatu daahiri bilbaatini lkhabari bilwaaqic yani ficilkaada iyo qowlkaada waa inay iswaafaqaan waa kullo daahirkaada muuqaalkaada iyo insaydkaada waa inay iswaafaqaan abarka aad sheegaysay waaqican waa inay soo qabtaan mudaabaqat lqawli bilficli maxay hadal baad ku hadlaysaa dadkaad wax u sheegaysaa ama adigii baa wax sheeganaya ficilkaada iyo waa inay iskhilaafin ya ayuha aladiina aamanu lima taquluuna maa laa tafcaluun war wax xilmaad maxaad ugu hadlaysaa waxayna samaynayn idan mudaabaqat lqawli bilficli waa qofka saadiqa lagu yaqaan waxa uu sheego iyo ficilkiisa isku dabamara dadkiiba hadayna salaada tukada waa inaad safka hore dadki baad leedahay sadaqaysa waa inaad safka horaad ku jirto dadki baad leedahay waxuna la sheego waa inaad safka hora ku jirto idan waxa aad sheegaysid iyo u ficilkaadu waa inay iswaafaqaan hadday isdaba maraan waxa weeyaan waa wa wamudaabaqatu daahiri bilbaatin daahirkaada waxa kaa muuqday gudahaada waxaad aaminsantahay waa inay iskuid noqdaan oo daahirkaada islaamnibaa kaa muuq hadday kabarta xijaab baa ka muuq oo daahir islaamnibaa ka muuq islaamnintaana calaamada islaamka kaa muuqda oo dadkii aad qabtay iyo iyo calaamaadka islaamka dhan baa kaa muuqata gudahana waa inay maxabadii islaamka iyo jacaylkiisii iyo caqiida saxiixa bayna xubaadsan laakiin haddaad leedahay si dadku nagu hogoomaan qamiis u gasho iyo wixla midka islaam hana moodeena qamiis aan u gashano waa khatar wey waa munaafiqiinta wix lagu yaqaano wey idan daahirkaada iyo baatinkaada waa inay iswaafaqaan wa mudaabaqatu lkhabari bilwaaqic khabarka aada sheegaysa waaqicana waa inays keenaan hadda hadda for example aad tirahdid soomaaliya waddan la jira hade waxaa sheegtay iyo waaqic waa isku mid wey nacam waa waddan jira laakiin waxaan jirinba haddaad sheegtid oo tidhahdid waddan maxaa la yidhahda bedelabay haddaad jira aanu jirinba haddaad la timaadid cid wax kaa dhegaysan dacaad waxba kama jira wey yani waxaad sheegtay iyo waaqic waa inaad waafaqaan waxaad sheegtay iyo waaqicaahu waa inaad waafaqaan idan sidqiga oo ma iyadoo kooban qeexitaankeeda noocaas noocaas ayaa yeela haddaan u gudubno sidqiga kuwari sidqigu lahu fawaaid cadiim marka gaadhikara aad bay u farabaanta laakiin inta nusuusta lagu sheegay yaa qayb ka mid a ah. faydo maakan waxaanu waxaynaynaa wax yar baan wax farabadan yaan ka soo saarayna insha allahu tacala yani aad bay u badantay fawaaidada lakin wax yar baan markaa yaa yaanu ka keenaynaa qaliilu min faydin kafiir badiya faaidada oo koobaad oo sidku ay leedahay annahaa ana darajata saabiqiin muqadaman درجة الشهداء مرتبة الصادقين هي مرتبة الشهداء مرتبة الصادقين ما تنقص اسمع قول الله سبحانه وتعالى قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين يا كسحية والصديقين يا كحية والشهداء والصالحين وحصل أولئك رفيقا الله سبحانه وتعالى قفك الله رسولك سأطيعه oo awaamirtii la yimaada qiyaamada kuwa alla u nimceeyen oo ilaahay lasoo shirinaya waaka kuwa la nimceeya ya allah ambiyadii baa kowkaa yaa ku xiga saadiqiintii baa kuxiga darajada saddexaad hagee wayaan juhadada inkasta wao carab ay tahay oo luqada ay dhaan tartiib la faa'idayso haddana wuxuu rabulcaalamin kusoo hormariyay ahmiye ku jirta ahmiyad ku jirta darteeda saas darteed darajata shuhaada baa laga soo hormariyey bacda darajata alambiyaa baa la keenay min الnabiyiina wالصdiqiina wshuhadaada idan darajat اlambiyaa bacdiga darajada kusoo xogiro darajat saabiqiin idan min fawaa'id sidqi bay kamid tahay ikhwati fi llahi haddaad ku sifowday sidqigaas darajadaas waa qaadanaysa oo darajat alambiyaa darajada soo raacaysa waa qaadanaysa waxaa wey waa faa'idadeeda koobaad faa'idadeeda labaad waxaa kamid a sidqigu faa'iidadiisa waxaa kamid a annaha tajuru ila alqulubi aqumaaniinata wasakiina yani qalbiga waxay usoo jiidaa xasil iyo deganaansha baynamaa beentu ay qalbiga geliso dacdaco iyo walwal iyo deganaanshalaan amaa sidqigu quluubta wuxuu soo geliyaa sakan iyo xasilooni iyo qumaaniinu soo gelinaya ismac qawla nabiy calayhi salaatu wasalaam xadiidka rasuulka wiilka ugu waaya xasan bin xusein xasan bin cali ibn abi taalib oo rasuulka ka warinayo imaam tirmidi iyo kayrkiina ay soo saarayaan waa rasuulka alayh salaatu wasalaam wuxuu leeyahay dac maa yuriibuka ilaa maa laa yuriibu waxaa ku shaki geliya ka tag waxaana ku shakigelin aad faina sidqa umaaniina wlkadiba riiba faina sidqa umaaniina sidqigu waa umaaniina iyo raaxat lqalbi beentuna waa welwal iyo deganaansha la-aan idan dac maa yuriibuka ilaa maa laa yuriib bimacnaa waxaad ka shakidi ka tag shay aada ka shakeyn ah waxaad ka shakisantahay hadaad ku dhacdi welwel baad baata wanaadu laabtaada oo qalbigaadu ma degaayo war waxaan haaraam iyo xalaashiisu macabo wartalo maxaad ku sugan tahay war xukunkiisu muxuu yahay ma degaysi maanta un maskaxdaadi uu ku wareegayaa waa deganaanshalaawo laakiin haddaad ka degtay oo maalaa maartay aada ka shakeyn aad ukacay dacmaa yuriibkala maalaa yuriibo deganaanshamka fa ina sidqa dumaaniinatu rasuulka alayh isalaatu wasalaam sidqu waa dumaaniino iyo kalsoonihi iyo xasiloonihu iyo qofka qalbigiisa uu dego sidku markaa dumaaniin qofka saabiqa ah noloshiisu waa nolol degan nolol degan wayaana kama baqaayo in laga daba yimaado oo la fashiliyo oo waxa uu ku dhaqmaayo oo dhan marka la fadeexeeyo kama baqayo leanna waxaanuu sheegaya wuxuu isku kalsoon yahay waana wax ku abo idan qulubta deganaansho iyo xasilooni bay keentaa beentuna welwel bay qalbiga gelisaa waa faaidada labaad faaidada saddexaad sidku wa si taliican u maraynaa sadqigu annaha tajuru ama sababun ilaa dukuuli ljanna jannada gelitaankeeday sabab u noqota ismac qawla nabiya calayh salaatu wasalaam xadiidka garanaysan cabdillahi bin mascuud warinayo masaxixaanka iyo axmed bin xambal iyo qayrkiiba ay warinayaan ay soo saareen rasuulka calayh salaatu wasalam wuxuu ihi calayka bisidqi faina asidqa yahdi ila albiri waina albira yahdi ila aljanna وما يزال الرجل يسلك ويتحرى بالصدق حتى ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا علا رسولك عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود أما صحابة عليكم بالصدق وأيتم فعلوا بمعنى إلزموا اللازمة ويا صدقا صدق اللازمة ويا هذا مسلمين دين وضد أهل الإيمان أتين إيمان لازم تنصدقوا sidki hadaad liimaatid hadaad laasid cadeed fa inaha tajuru ila lbiri biri iyo wanaagka kuu jiidaysa birigu xagee uu ku jiirayaa jannu ku jiiraya qofka muslimkaa runbuu ku dadaali rasuulku nin buu sheegay qofka dumarkana waa lamid wey wamaa yazaalu rajulu yasduqu wayatacara asidq inuu run sheego runtana ku dadaala ka zuuli maayo ilaa ilaahay agtiisa runbana looga qoro rabbulcaalamiin agtiisa haddii laguu qoro kii saadiq lisaan ahaan khayr badan aad rajeynaysa khayr badan ayaa meesha ku yaala idan sabab waxay u tahay sidku jannada gelitaanka saafiyay ku jiraysa baynamaa beentu ay ku jiraysa naar iyo halaagii beercula ku jiraysa wa min fawaa'idi sidqa ikhwati billahi ba kamid qodobka kale afraad ee min fawaa'idi sidqi kamid a ah, waxay kamid tahay annahaa sabab maarata farad oo qofku markay qurbo iyo culays u soo fuula hadduu sidqi maca allahi runta ku dadaalo rablcaalamiin farajka u furaya wamaa calaykum bibaciidin qisas kacab bin malik radi allahu tacaala canhu saxaabiga jaliilka ee qaswadii tabu ka hadhay munaafiqiin way wax kaloo soo hadhay aana jirin asagii laba nin oo kale bes ay soo hadheen waxbuu isku urursaday yani been iyo waxbuu isku duulo isku goortuu rasuulku soo noqday wuxuuna laga kala carrin waxaan ogaaday bui waxaana run ahayn oo maantay badbaadahayninay jirin rasuulku markuu u yimid oo la soo noqday munaafiqiintu sideetan iyo meelaha beeni sheegay intaa ka dhacdo gaadiidka baa naga dhumay waxbaa xanuunsanayna waxbay cudurdaar beeni sheegeena way dhaarteen rasuulku odayu asagu laakiin rasuul allah wuxuu yihi wax cudurdaara ah oo ireerimidtu dhallinyara ahay oo midda-a maan ahayn gaadiid la-aan maan ahayn oo gaadiid baan haystay faqiir maan oo beer iyo duuldhan baan laha wax ireebay oo maraamarsiiya oo haya ma jirto markaasaa rasuulku wuxuu yihi saddex run buu sheegay nin run buu sheegay kadibna ganax baa loo jaray maxaa li orod ba iska ganax baa loo jaray oo konton maalmood baa layaa lala hadlay ninkaas konton maalmood baan lala hadlin oo ciddii usoo dhawaado oo dhan ba ay ka tegayso oo wax maaragtay la hadlaaya aana jirin munaafiqadiisii oo dhan ay gooyeen kadibna rabbulcaalamiin aayaatun tutla ilaa an taquuma saac yo subxaana watacala soo dejiy oo alla laqad taaba allah oo alla ka hadla maartay wacala alaaati aladiina kullifuu kuwa amarkooda dib loo dhigayna allah toobadooda waa ka aqbalay idan toobadiisii iyo khada uu galay rabbulcaalamiin baas fawqa sabca samaawaati waa inuu ka aqbalay oo uu badbaadiyo cudurdaarkiisii runta uu ka sheegay baa ilaahay fardi ogu kaasaa loo yeelay oo lagu dul akriya aayaad oo la absir marka bishaarataday kacabay baynamaa munaafiqiinta la dhaleeceeyey oo la yidhi baan bay ku dhaaranaya inay ilasaadi geliyaan bay u dhaaranaya in waxba kama jiri layi idan sidqi haddaad maalinkan cidhiili darin ood mac allah asluun ka sheegti ood ilaahay subxaana watacaala isu dhiigtid oo baahiran wa baatinan ficlan wa qawlan aad sheegti sheegtid rabbilcaalamiin barinka ku furay idan asbaabaha taridka lagu fura lagu helo oo lagaga badbaada culayska runtaa ka mida فوائda kale sidku ay leedahay waxaa kamid oo shanaad ama afraad annahaa khaslat min khasaa'ir ambiyada ambiyada khasaaisheedii ama khaslooyinkii aada u qiimo badnaa ee alla subxaanahu watacaala uu ku ammaanay ambiyada aqlabkooda rabulcaalamiin waxyaabuhu ku taskeeyey runtaa ka mida fadhagaysa suuratu maryam alla subxaanahu watacaala ambiyo badan u soo sardiyey waxaa laga bilaabay nabiyullaahi ibraahim aw ambiyaa baa laga soo bilaabay asagii aabihii xiwaarkii dhex maray alla subxaana watacaala wuxu yui wadkur fi lkitaabi ibraahim ay maxaa ka dambeeya inahu kaana sidiiqa nabiya bu alla subxaana watacaala u fiirsa dee martabatu nubuwa iyo martabatu sidqi sidqigeeda hormi ibraahim qisadiisii ku dul baa nebi maxamedo dadkaada nimanka quraysheed ku dul baa lii nabiyullaahi ibraahim iyo xaaladiisii inahu kaana sidiiqa nabiya sidiiq baa laga caday waa siiqatu mubaalaga aad buu runta ugu dadaali jira nin runlow daaima runtiisu ayaa ahayd nabina adag idan darajatu nabinima iyo sifatu sidqi baa lahormari inahu kaana sidiiqan nabiyan ba isagii haddii xiwaar dhex maray iyo meesha ku intootay markuu allah subxaana soo gunaanugay wuxuu yidhi wajacalnaa lahum lisaana sidqin caliya oo alla subxaana watacaala ku khatimay qisadiisa uma bacdaha maxaa la sheegay nabiyullaahi ismaaciil iyo nabiyullaahi idriis wadkur fi lkitaabi ismaaciil inahu kaana saabiqa alwacd wa kaana rasuula nabiya wa kaana ya'muru ahlahu bisalaati wazaka wa kaana cinda rabbihi marasiya ismaaciil qisadiisa u sheeg inahu kaana saabiqa alwacda ballanqaadkiisu miduu ka runshay u ah. wuxuu ballanqaada uu ka run jiray been laguma aqoon jirin wacdigii ballanqaadkana kama bixi jirba saabiqa alwacda mid ballanqaadkiisa uu run yahay sidqibu alla subxaana watacaala ku amaan uma bacdi dalika maxaa la sheegay wadkur fi lkitaabi idriis inahu kaana sidiiqa nabiya warafacnaahu makaanan caliyan ba alla subxaana watacaala sidiiqa nabiya had iyo jeer sidqigaa la hormarinaya madnimadkaa la dambaysinaya yani ikhwati bilahi waa sifa aada u caliya sifatu sidqi waa sifa cali saas darteed ba nabigeena calayhi salaatu wasalaam hataa qabla an maata bicfa maxamed alamin ama saadiq alamin bay dhihi jir yani kufku ku sifaw jira ku ku aqoon jira beenkaana waa la qoran jiray maa jarabnaaka kadibaa bay dhihi jir kugumaana ogaanay been wax la yihahdo saas darteed waa dhaxalka nabiga qofka wata sifatu sidqi baa looga baahan yahay laakiin maca asafi shadiid maanta caalamka muslimiinta markaa dhacka ali inta sifatu sidqi xumaarsan aada ba u yar sifadaa qofka dhadhansanaya oo ku dadaalaya bal waxaa laga yaabaa in loo arko qofka runta ku dadaala inuusan mujtamaca la dhoolaan karin oo ninka waxa u sheegaa laleeyahay maaragtay waxa uu sheegayo meesha waxaa lagama dhaqmo dadaan ku sheegin baan kudhex jiraa haddii dadkaas meel in laga laayo haddaa tagti maxaa la yihahda labada nood baan istira meel mise hal il baan istira meel hal il laga yahay il baan istira macnaheedu maxay noqonaysa meel been laga sheega haddaa tagti beentaa la sheega yani waa khatar wey war meel kasta oo joogta rabulcaalamiin ayaa ku taalacanaya runta ku dadaala runta ku dadaala waana waxyaabo badan oo tajriba la soo maray taa noloshaad aragtene lagu nool yahay qurbaha ee wadamo aana ama mujtamac aana dayaano islaamaan haysan lagu dhex nool yahay oo laga yaabo inay bashariyad maanta waxay u badan tahay wax la dhihi been sidka waxyaelada aad u yar tahay run haddaad ku tacaamushid waxaa laga yaabaa rabulcaalamiin inuu faraj badan kuu furo inuu faraj badan kuu furo yaa aad yaada badan waxay kusoo qatin halka waa ka baxayaan sifadaas sidaa kuwii horena jaanis ugu helo nolosha aad ku nooshiina aad ku nooshiin noloshaadoo dhan haddaad ku baysgelaysa xaqiiqata waad guulaysan ciddaada tacaamuleysa haddaad kugula tacam shaqadaad shaqaynaysa ku haddaad kugula tacam alaabtaad gelaysa adaad ka runsheegtid rabucaalami uu ku barakeenay albayicaani bilkhiyaar ilay rasuulka alayh salaatu wasalaam malami tafaraqa haddayna kala tegin fain sadaqaa wabayana burika allahuma warasuulka alayh salaatu wasalaam waxay kala galanayaan hadday ka runsheegaan oo wuxuu yahay cadeeyaan alla subxaana watacala waa barakayna waniha alaabtan beelebla laga sameeya warshad fulaan baa soo saarta shirkad fulaan baa soo saarta ama midda midda originaalka ah, saxda hidmaha ah, waa mid laakiin lambarkii labaad ay kuxiga wayaan aad tiraad diska ku waaliyeys bal runta aad sheegta buu ilaahi subxaana watacaala uu ku weytaa bal qisada dhagaysta wisraankii reer galbeedku dadka u kacay ee dadkeena soomaalida ahaa in badanna ilaahi subxaana watacaala waa sugay in badanna baqi kare oo maaragtay ilaahay subxaana wataala hidaaya ku weydiinaya waxaa dhacday dhowr qof oo soomaali ah. afar miyahay mase shan bay ahaayeen baa warshad ka shaqayn jireen warshadii markay ka shaqayn jireen waa lisqab salaadii baa ku tir marinta kuwaa u tagaana waxaa ku dhahay inaan dukanaa wuxuu ku yidhi markaas shaqada aad interviewga aan idinka qaadahay ama laidinka qaadayo laidinsoo dira agency soo dirhayay miidna sheeganin miidna qoranin salaad baan tukanaa iyo time baan u baahna inaan tukano mina sheeganin saas darteed aad agarmeyda waxaad ula gashay sideed saac inaga shaqaynaysaa idan salaadda idinka hawl idiin taallow markaa shaqadeeda dhamaystaan tukan wey ani sideed saac baan idinka rabaa oo salaadii wax kaloo dhadhex geliya aan lahayn idan sideedaas shaqeeya kadibna salaadiina meeshaa doontaan la aada oo weliba waxaa sii dhib badan niman eshiyaha la yihahdo iyo niman turkiyaada dhulkaa jooga waraabtoo dhan waska shaqaa caaw wixiisoo dhan tukanaya guri marku dugu xidhan dibicsanaya yaana salaadin wuxuu ka dhigan wax asuu soo daan ukale wuxuu kuli waxbaa haystabin caawa guriga iskaga tukanaya shaqay buu kule kolkaasaa marku guriga daba kasoo bilaaba ama fajarkii buu kasoo bilaaba ilaa iyo ceshibu gurigiisa caawa waxaa wax saca afartiina way shashadayna soomaalida ruuxadii taaniya la noonay wuxuu yihi aniga ma ogelin waa la berberiye wuxuu yidhaha ma yeelahayn bas waxaa la yidhi war waa la tashaday jaanis dhintay waxaba yaroo beri waan tashanaynaa waa afkaa la istaaray waxaa la yidhi wanimaya maxaan samayn meeshana xoogaa lacago fiican bay leedahay waad ogtiin afrika dhibaatada ku jir meeshan waxaana keenay xaj umayna iman iyo salaada inaan xamaalanaa u nimida maxaan samaynaa saddex kamida waxay dhaheen war ilaahay mafuur raxiim waa dawaan toobad keeninaa aan maratay aan aan meesha iska shaqa hadhowna ama waan xalxaalaynaa salaada ama guryaheena waan iskaga qabaysanaynaa saddex kaloo xag anu waan gelayna shaqada midna ruxugaanu ma yeelan ilaahay baa subxaana ilahay raasiq weeyaan risqigiisa ilaahay meel ugaga siin ani salaada bidiyideeda ma yeelayo sidii baa lagu soo heshiiyey laba sawti waa loo yimidoo waxaa lagu imayaho saddexdaa mana haddaan nahay annagu shaqadi waan wadeena laakiin dhugaagaa soo maa waa diiday ba asagu wuxuu yidhi waa ka tegay war adiga waran anuuma yeelayn oo nimanka kale saas diinma tidin soo muslimiin mooda tidina ha hada waxa dhalinyara adugu kugu rakiban ay ka carinays maxay tahay waxa adugu kuu muuqdeeda ka carinays ee ayaga aan dhib ku hayn maxay tahay ayaga utaalaa bumidaas anu laakiin salaada timku alla iyo tuko laga rabaa horna ma karo dibna uma dhigi karo timkii loogu talagala haddaanoo shaqada ku jira usoo gasho waa inaan tukadaan saa darteed waxaana aan choice u leeyahay hamoolu mana horumarin karo mana dibdigi karo marka kuwa ayaga ilahay baa hadda kula xisaabtanaya anu shaqada nin naftiisa naftiisasa mas-uulka yahay saas darteed anugu macasalaami midkii aan ku shaqeeyo ma kaa habansi waan kaa tegayaa gaalku waa yaabo saddexdii kalena furaha nasiibadaan shaqadiga ku dhaqaa gaalku waa isakii kale marku tegay wuu yahay soo noqo ku yidhi saddexdoodii wuxuu maqsuulin baa tii shaqada idii shaqayn maysaan asagii buu kuli budhi wuxuu orodka gal shaqa warufes wuxuu yihi ninkaa waxaa ku aaminayni u aaminsanaa iyuu aada u ilaalinhayaan wuxuu rumaysnaa buu ilaalinhayaan saas darteed waxaan aaminsanahayni wix aanu dhibana inuu saa ugu ilaalin maadaama wuxuu wuxuu aaminsanaa uu saa u cifriyey oo uga tegay shaqadiisii wixii loo dhiibana inuu saa u ilaalin aaminsan laakiin kuwan buli wixii aaminsan hadday khayaalan ana xageey toogayaan intaan agtaagnahay keli anba ilaalinhayaan saaninka ka dhaqaaqo waxaa waya dumaabay ka kala tuurayaan ordayata ilahay muxuu qadaray midka inuu meesha shaqadii uu weliba uu siiyo buu yidhaha meesha ku tuko hataa shaqa qaban mayse wuxuu ka dhigay subarfaysar ka ka kormeeraha dadka u furo ama ka jakima dadka soo shaqa galay meel bakaarkasaa loo mariyaa marka inay soo shaqa tageen iyo in kale iyo aakirka qofka ugu dambeeya xidhahayo in noqdo qofka furo inuu noqdo shaqadaa maaragtay kii ama kaadi ama masquul iyo wax u yarkaca inuu bedero aduna waxaa laga dhigay meesha wareega laga dhigay meel lagu yeelay baalkana baal lagu sameeyey armaajo camal daro oy meel udhiga u hagaajiy halkaana sagaalamaada wakti allaale wakti kuusoo galaa kutubku ku yidhi walufris waman yattaqi llaha yajcal lahu makraja wayarzuqu min xaysu laa yaxtas laakiin haddaad tidhahda awoodayda iyo karaankeeda waxaan ku keenayaa iyo cisyaa rabbi rabbulcaalamiin karbaadka kugu dhufanaya weligaa nooladiisu keeni maysa marka waxaan ka wadaa sidqi abalufrisa ninkaas sidqi maca allah wuxuu aaminsanaa buu kan u sheegay rabulcaalamiin farajku furay kuwii khiyaano sameeyey maxay sameeyeen beenta sheegay dawkaa dikirbaashkaasa ku dhacay wa ina lanaa lalakhirata wlulaa rabulcaalamiin baa adduunya aakhira iskale qofka run ka sheego waa rabulcaalamiin si kumanoola dhaqmana alla subxaana watacala wuu guulaysinaya idan sifatu sidqin wa dibilaahi sifatu sidkaanu ku dira saas darteed baa ummadaad dhan waxay kusoo islaameen indunisii iyo milaydii wadamada muslimiin wadamada ugu badan indunisii meeqo wey meeqo madiya wey laba boqol iyo afartan ilaa laba boqol iyo konton mutawarkarsay badan yihiinba ayay mar milyan aqlabkooduna ninety percentage waa muslimiin wey wax jihaada iyo wax xoog oo lagu kurta ma jirin dad muslimiin oo qolaha isku safreen tagaan sababkooda kusoo islaameen akhlaaqiyaadkoodii iyo dhaqankoodii iyo iyo amaanadoodii arkeen saa darteed ba kusoo islaameen idan sifatu sidqi bilaahi naftaada aad run kula dhaqmaysid rabalcaalamiin run aad kula dhaqmaysid mujtamacaada run aad kula dhaqmaysid ehelkaada iyo run aad kula dhaqmaysid ayaa lagaaga baahan yahay sifatu sidqi ahmiyadaasi leedahay haddaan ka gudubno waxaan u gudbaynaa qaybta kale kusoo xigtay sifada labaad maxay ahay kusoo xigtay sidqiga maxaa ku xigay xifd lamaan sidqu lxadiidi wa xifd lamaanati wa xusn lkhuluqi wa xifat lacam afartaasba aad baad ugu baahan tahay raggiina joogaa meesha joog aad baad ugu baahan tahay xalal qudashada iyo akhlaaqda fiican iyo sidqiga iyo amaanada qof kasta oo muslima wuu u baahan yahay waa sbacdi amaanada bal amaano shanigeedu caqiil wa amruhaa taqiil aad bay u culus amaanada qiimaha ay leedahay iyo culayska iyo qadarinta ay leedahay waxaa ku daliil kuwa ah rabulcaalamiin makhluuqaadkiisa kuwayaalaha ugu waaweyn oo u sameeyo samaawaadka ardada iyo buuraha aragteen saamikaadka raasiyaadka ayaa inta loo bandhigay bay ka cudultaagtay way ka adkayn inay qaadi waayaan inaa caradna almanata cala asamaawaati waalardi wاljibaali faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha linsaanu inahu kaana daluuman jahula mal yani samaawaadkiy adlada iyo buuraha loo bandhigay amaanada way ka baqeen ma aha ixjaan waxay ka baqeen inay ammaanada xuquuqdeeda iyo waajibaadkeeda ukumi waayaan oo halkaa cuquba iyo dhibaato ay ka soo gaadho bay ka cudurdaartay rabulcaalamiin oo ma qaadi karayn su-aal baa kugu imanaysa maa hiya alamaana allatii ictadarat samaawaatu walardu minha samaawaatki arlada amaanada ka cudurdaarteen maxay tahay ayadaa suurat alaxzaab ibnu kafiir tafsiirkiisa haddaad fiirisaa aqwaal fara badan bay culimmadu soo arooriyaan laakiin markii kuu soo ururiyo wuxuu ku leeyahay waxay kusoo urursanaysaa jamiic alawaamir wax kasta oo alla subxaanahu watacaala uu ummaddiisa amray inay la yimaadaan iyo wax kasta oo alla uu ka reebay ummadiisa inay ka haraan uu maarka ka nahiyey wayaan ammaanada gubay yani shay kastoo lagu yihi samee oo amara amaanu kugu yahay shay kastoo lagu yihi kahad amaanu kugu yahay idan waxay kusoo urursan buu yii waajibaadka alle uu dadka amray iyo manhiyaadka alle wuxuu ka reebay dadka yay kusoo urursanaysaa idan samaawaadkii adagoo markii loo badhiyo waa cududaan waxay dhaheen rabulcaalamiin oma qaadi karayso waanu way ka bakeen dhabarka yagu dhigtay waxaa la lahaa linsaan inahu kaana daluuman jahula daluum siqatulmaa lmubaalaho daluum saa darteed waxula waxay dhahen bini aadamka asal waxaa adulm iyo aljahl waa asalo bini aadamka asalkiisa inuu xad gudbo oo wax dulmiyo mooyaane asalkaasa waa sanaan la joogi karaan iyo jahl labadaasa bini aadamka asula walidaalika caarudkaad aragtay iswada haysta min daraf ilaa daraf caarudka mutawasiq waa isku dhegan yahay wax kale eh, dad baa xuduuddoodi tallaabe oo xuquuqdii ayagu lahaayeen intay dhamaysteen bay xuquuq kale dad kale galeen marka saas darteed baa isku dhac iyo dagaaladu iyo burburku waxaa keenay waa dulmi bini aadamku uu samaynayo insaanku asal waxaa marka dul idan jahli hayay insaanku jahli uu ku jiray waa amaanadii samawaadkii ardu qaadi wayn buu yihahda adaba ku ridanaya ammaanada oo usoo deg marka ammaanada rabulcaalamiin markuu alla subxaana rasuulkeena calayh salaatu wasalaam uu ka hadlaayey wuxuu rasuulku yidhi awalu maa tafqiduuna awalu maa taftaqiduuna min diinikum alamaan waxa ugu horeysa oo diintiina aad waayi doontaan waa ammaanada waxa ugu horeeya waayi doontaan ammaanada weeyaan wa aakirka ugu dambeeya oo aad waayeysaan waxaa weeyaan waa salaada wey idan waxa ugu horeeya diintiina ad waayeysaan ammaanadooda awalu maa tabtaqiduuna min diinikum alamaan yani waxyaabaha ugu horeeya shicaarka islaam iyo calaamada islaam laga waaya muslimiinta diintooda ay waayaan wey saas darteed baa waxaa dhici karta rasuulku waxaa dhici doonta zamaanka in la waayaba qof aamiina ilaa laga yidhaahdo ree hebel baa nin aamina lagu sheegay nin saaxibulamaana ree hebel baa lagu sheegay markaasa waxaa laga tugmin aada u xoog badan maa ajladow wamaa axsanow xooggiisa iyo fidhaankiisa qurux badana oo xoog badana haddana qalbigiisa hal waxa ku ammaana kuma jirto waa khaami waktiga miya hadda dhaweyn mujtamaceen muslimiintaha inta sifat amaana ku sifowda aad ba u yar aad ba yar khayaanadii baa muntashira khayaanadii baa aad u fara badan waxaa fara badan amaano la-aanti baa fara badan oo dadkiiba in yaroo ilahay unaxariisa waa la iswadaysta kii wax yaraa udhigsiba gacmaha musaa ku kala rogayo maba aragba kule weligeena ismayna aragba adiga yani reexooya reekaras baan kala nahay goor baan isu nimid war miyaad ilahay ka cabsanayso inayga ka dhacayn wixii oo dhan halo waa amaana darrow idan waxaa ugu horeeya diintiina aad ka waayi doontaan waa ammaanada rasuulka alayh salaatu wasalaam xadiidka shadaad bin awf oh, warinaya waana xadiis dabareero soo qaray tirmidi marka dabareero waa xadiis saxiixa xadiidka kale rasuulku ui alayh salaatu amaanada uu ka hadlay wuxuu rasuulku yihi alayh salaatu wasalaam awalu maa yurfacu min annaasi alamaana dadka waxa ugu horeeya laga siibi doono laga rafci doono waa amaanada weeyaan wa aakhiru maa yabqa min diinikum asala waxa ugu dambeeya diintiinana waa salaada waxa ugu horeeya laydinka rafcin doono ee laydinka siibi doono waa amaanada amaanada baa yaraada awalu maa yurfacu min annaasi alamaan waakhiru maa yubqa aw maa yabqi min diinikum asalaa waxa ugu dambeeya ee diinkiina baaqi ka noqon doona waa salaada idan ammaanada waa la rafcinaya haddii ammaanada la rafciyana waa khatar aad iyo aad bay khatar u tahay markaasa rasulku wuxuu alayh isalaatu wasalaam ruba musallin laa khalaaqa lahu cinda allahi subxaanahu wa taala alla farabadana mid tukanaya oo alla agtiisa nasiib kulahaynba wax nasiib oo alla agtiisa kulaha an jirin dana ma cadaadika masaajidka ku celiyaya oo wejiga ku kasaaraya oo tukanaya maxaa yeelay bala balaaya ka fog balaaya ka ah waa munaafaqba ama waxyaabihii looga baahnaa salaadiisa ayuusan la imanin yuusan la imanin dhinaca kale baan usii googna ammaanada rasuulkeena alayh isalaatu wasalaam mada uu ka hadlaya ammaanada wuxuu yihi wuxuu isku xidhay diinta qofka diintiisu kaamil ma noqonayso hadduusan ammaano lahayn naqsi buu diintiisa kaga jiraa hadduusan ammaano lahayn ballan ayna ka xidhnayn wixii loo dhiibo lagu aaminayn xuquuqda alla usa ilaalinayn xadiidka anaska maalik warinayo tabaraaina soo saara saxiixa albani raxmatullah alay jaamac sida ku saxeexa wuxuu rasuulku yihi laa iimaana liman laa amaanata lah laa iimaana liman laa amaanata lah walaa diina liman laa cahda lah iimaankiisu kaan waa gaal la dhihi maayo laa iimaana liman laa amaanata lah yani diintiisu iimaankiisu kaamil ma qof aan amaano lahayn iimaankiisu waa naaqisu qof hadduu iimaankiisu naaqis noqdana khatarta ku jira waxyaabaha xaaraanta ugu dhacayo eetaabul culamaada u samaynayo waxaa weyaan iimaankiisi baa naqsi ku jira saa darteed ba culamadu tacriifinaya ahlsuna waljamaca iimaanka waxay leeyihiin iimaanku waxaa weeyaan waa annutqu bilisan alictiqaadu biljanaan wanutqu bilisan walcamalu biljawaarix yaziidu bidaac wayanqusu bilmacaasi iimaanku daacada uu ku koraa uu ku kobcaa macaasida lahoos loogu dhaca idan laa iimaana liman laa amaanata iimaankiisu kaamil maaha qof aan imananayn walaa diina liman laa cahda lah tan baa kasii daran diintiisu kaamil maaha qof aan cahdi lahayn cahdi maca allahi buu is ilaalinay cahdi maca annaasi buu ilaalinay cahdi maca nafsihi buu ilaalinay cahdi maca awlaadihi wa ahli buu is ilaalinay qof aana cahdi iyo ballanta aan ilaalinayn diintiisu kaamil maaha marka umuurta ammaanadu khuduurada ay leedahay culayskeeda halkaas karan haddii lagu yihi iimaankaadu maba kaamil noqon haddaada ammaanadaadu aada ammaane aad ahayn amiin haddaada ahayn ammaanada diinkaadu iimaankaadu kaamil ma noqon diintaadu kaamil ma noqonaysa haddaada cahdi aada lahayn weliba cahdiguna waa khatar wa ballan baa ilaahay la galay ballanka ilaahay la gallay inaan ilaalina loo baahay wiilashii hadaysha idinka qisoonayay waxaa nii dhaafay oo soomaaliyeed intay u e, tageen ba waxay ku dhaheen dibkaasaa nahaysa walaadi odayoo oon kalana si kolkaas muxuu ku yidhi haddaad ninkaas aad muxuu yii gaalka sideedda saacad kuleesiseen saacadaha haddaad qaar ka khayaantaan oo dukataan waa khayaanteen balanta oofiya ilahay muxuu yi balanta la oofiyo ee balanta oofiya ufir meeshu laka kala dhaca markaasa waxaa ku idhi markuu saa leeyahay duq waxaa ka qalsamay balanta oofiya balanta ballan baa ka horeysa uga hela balanta siday u kala horreeyeen haloo kala oofiyo udheh rabulcaalamiinba ballan la gashay marka ugu horeysa tii rabbi oofiya markaa kadibna tantiisa oofiya inuu dhaha markaasa wuxuu yidhi ninka ballan baad la gasheen gaalka been hau sheegin oo maaragtay ballantiisii u wax saxa ah maa mintaas idan alla subxaana wataala waxaa la jeedaa ballan baad la gashay inaad hogaansamayso muslim baan ahaa alla walaa ku rumaysnaade ballanti ka soo dhay ballan baa lagaa qaaday ballanti ka soo dhay cahdi wey cahdi weeyaan cahdiga waxaa loo baahan yahay inaanu ilaalino ikhwati billah waa akhwaati bilcaqiida ammaanadu waa cajiib waa xaqiiqatan waxa muslimiintuna ay kaga duwanaayeen umadaha kale amaanada amaanada ah. ay ahay caalamka kale markaysaana caalamka kufriga qof qofka kale aaminahay ma jirto meel kasta caalamka mar u kacda waxaan muslim lacagtaasho la wado oo qof loo tiriyo ama boorsa lagu qado meel muslim baa ku ah ma yaqaanaan caalamka lacagtaasho la ah. qaado ama jaagan xun iyo waraaqo bankiga waxaa laga qoro min transfer min min account ilaa account sii yaqaanaan mid midka kale aaminaya ma lanna dikaas loo yiba ninka beriga uga baxsana lama aamina laakiin muslimiinta alxamdulilaahi weli daaf waxaa ku ammaanay intaasoo lacag afafuji loo dhigo ay telefoonbaad iskaga dig kolkaasaad waxaad leedahay hebelkaad xawaaladii wixii baa telefoon leedahay lacag intaana hebel xaw lacagti waad u keenaysa ku kala qoraana iska hisi male waxba male akraati male keliya waa garas oo waxaa weya wuxuu u fadhiya xawaaladii maaragtay garoonku meesha u fadhiya markaasaa intaasoo boqol oo kun oo doolar baad ukeenaysa telefon buu qabsanaya mid kaloo la garanaynin batalow majinba ma qof bini-aadama see wuxuu yahay aada garanaynin suu sugu telefon udiri lacag intaa ninka hebel yaha nasiib waaba intaas lacag intaa ninka hebel nasiib u lehay kii kalena sidaasuu ku siinaya ammaanow gaala maxaas kama soo hadda ka hor waxaa dhacday ingiriiska gawaarida la iibsanhayo afarneedka geli taad gaariga noocaas sida anta tirinaysa anta qaad mara gaariga sifadiisiiy way soo gelinayaan gaariga sifadiisiiy noociisi meeshaad ku arka baad u diraysaa masjid baad u diraysaa gaariga ma la iibsaday qiimihiisi wixii meeshaad ku arkaysaa mid marka reer soomaaliya ah ayaa gaari sanad jir oo gawaarida caayaadka lagu kala galay toddobada qof iyo sideedda qof taadaya ayuu rabiyay markaasuu anta reerku galay gaariga noociisu weelay markaasaa gobol kale oo fog ayuu gaariga sifaadkiisa ka helay adu meeshuu marka masjid buu u diray kii gaalkaa usoo jooga wuxuu ihi gaariga maana gelin qiimahaasna waxba ka dhigmay qiimahaasaan ku gadaya bas wuxuu ihi waan ku imaan anaa kaa gadanay waa waa waxaa weeyaan waa the internet wey cabr internet subaxi waagi markuu beriyey gaariguu soo qaatay yarkii shidaalka kuita ku karu soo kaxay bahalkan mwinterka tamtamka la yihahdo ee adreeska lagu dhurisigaraya maxaa la af soomaaliya anu tamtam aan wax ka keena garan maayo <laughs> ya d أنا ما كان أحسنت مرة لا أقول هيرو كاسة تعطيها تجريا أي والله ما يسوي شيء ما يفهم لعكتها سبحان الله قاطي قال لي دوك كتاب صوت الحس تضرب كنا وجيني أنا تضرب كنا وجيني ده أنا واحد لما تضرب مسكين كنا وجيني ولا صاحة سيلوسع سيلوسع البورة كتير حكة الشفيل أنت مرة حكة مرة كتير حكتك سيلوسع يا صدح ساعة أروح وقتي دم بقى لك وما لنا ما ذاك الأوكراني weliba waxay ahayd aroor hore aroor bay tagaan saamin shaqay waa soo bixin habeenimadiisoo sii guran aroorba way tagaan gurigaa ku fircaan asaga heshay gurigaa ku fircaan qab qab qab gaal oday oo weyn bu hay markaasoo naga furaysa war maxaad ahaydeen qolihii waxaa ahay bulgaariya maarkin inaan gaban haye waa soo baxay gaari oo galas ku jiro na tusay gaarigii markaa midda kale la socday baa nin wuxuu makaaniga aad u yaqaan gaarigii buu marka kiciyey oo waxyayo xag ku dhaqdhaqaajiyo injilkiisa wuxuu jifday waa okay bulgaari bas waayahay marka gaari waa na ay lacagta makusinan wuxuu sugaya ixtijaaj in loo qoro marka bankii la saa meesha gaariga guurkiisa intaan furin baa wuxuu bac ka soo bixinay gaalku waa isu naxay wuxuu yidhi anu lacag idinka qaadi mahay kaashka ku xisaabaynaa bay lacagta naga dhaaf wuxuu yidhi may ilaa nin kaloo jiiraankiisa ugu yaadha warheedo warbakaa niman afrikaada la garanayaa bax ii keeneen kii buu u yeeday kiiba afkana istaarin nimanka wadaa lacagka shaqaada hadhow ani qolkii hadaadii qolkiisa way qabsan tahay waxaa lacagtays inay faaistay kala maxaa ku kala garaan wuxuu welwel ba ninka loo dhiibo wallah ma loo dhaafin kii kalaa markii dambaadada isla hada meel bay telefoon udirdiran lagu waxay markii dambaadada waxaa kudhi annagana ku dhiirigelino nimu meel mudbaan ka dhibin ma noqon kara jeeg hadda ma wadano aduu mar dambe wuxuu yihi xisaaba ma taabanaya xisaaba lacag meesha waa xisaabnay aniga waa xisaaba kii kalaa xisaabin marka kadib ba haddana kii kale la socday cadaanka daladiima kii baa xisaabay bas kii kale asigaa ka qaaday markaas ilaa uu bankiga ka geeyo wuxuu yii gaarigi ma kaxaynaysaa ilaa hadda bankiga lacagta geeys oo bankigu ii sheegay yani qofka waxay kutusinaysaa ma yaqaana lacagtaasha la qaatay wax lamid laakiin innaga muslimiinta alxamdulilah jawaano dhan oo lacagaad qaadanaysaa oo weliba innaga soomaalida waan kasii daranahay marka ammaanadu waa shay aada u qiimo badan marka laa iimaana liman laa amaanata lah ولا دين لمن لا عهد له إذا صفة الأمان إخوة الله وصفة عظيمة وحيالا قفت المسلم كقوالة وكوية شو قوالة يقيمة هتقدر فيه وقفت الأمين هذا لكن الخائل هو قيمة ملك طب العالم إنك سنة قيمة ملك مجتمعك سنة قيمة ملك انت أصلا أمان إذا كلام هنا صفات السبحة الحقيقة هي حسن الخلق صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق حسن الخلق أدى أخرى برامج ma soo koobi kara laakiin inta fawaaidda baan qayb ka sheegayna xusn lkhuluq rasuulkeena calayh isalaatu wasalaam muhimaadka loo soo saaray oo dunida rasuulnimo looga dhigay qaybaha u waaweyn waxay ahayd makaarim alakhlaaq akhlaaqda inta hadhay ee bifiican intii aqlabkeeda ambiyada horaa ka shaqeeyeen inta soo hadhay inuu dhamaystiraa lagu taray innamaa bucidtu liutamima makaarim alakhlaaq waxaa la ii soo saaray oo keliya inaan akhlaaqda inta hadhe ee fifiican inaan dhamaystiro ambiyadii u horreysay baan aqlabkeeda sameeye inta hadhe inaan dhamaystira alaysa sala makaarim alakhlaaq waa sidqigii waa ammaanadii waa akhlaaqdii waa deeqdii waa shijaacadii waa xusnu jibaarkii waa waxaas oo dhan weeyaan waa xusn waxaa way noqonaysaa waa akhlaaqdii makaarim alakhlaaq makaarim alakhlaaq akhlaaqda qiimaha ay leedahay rabulcaalamiin nebigiisa waxa uu ku ammaanay akhlaaq wainaka la khuluqin cadiim baa alla subxana wataala taskiye wey min allahi ka timid rabulcaalamiin ilaa nebi maxamed alla uu ku taskiyeenay calaa akhlaaq cadiim aad ku sugan tahay idan qofka dhaxalkiisa qaatana akhlaaq looga baahay wainaka la calaa khuluqin cadiim khuluq cadiim shayga ilaahay u baaku u qiray cadiimyoon amale ficlag buu qimadhay waa shay cadiim wainaka la calaa khuluqin cadiim akhlaaq aada iyo aada u culus oo u qiimo badan oo ku suganta idan cid kastoo nabiga raadkiisa wada oo nabiga calayh salaatu wasalam dhaxalkiisa iyo milaadkiisa dhaxashay akhlaaqdaasa looga fadhiya arintaa ka gudubno akhlaaqdu xusnu kuluku fawaaid bule fawaaid aada iyo aada u cadiimo oyna koobi karin ilaah hadaan u hormarno xadiidka imaam tabaraani kitaabkiisa awsarka uu kusoo saaray macjamul awsar uu kusoo saaray uunamaasna xadiidkii abi saciid alkhudri radi allahu tacaala canh waana xasan weeyaan shakabaan raxmatullahi calayh saxiibkaanu saqiir buu xasan kaga dhigay rasuulkeena calayh salaatu wasalaam wuxuu yihi akmalu lmu'miniina iimaana axsanuhum khuluqa muminiinta ka iimaanhana ugu kaamilsan waa ka ugu akhlaaq fiican bimacnaa min kamaal liiman waxaa lagu gaara xusnu khuluq baa lagu gaara akmalu lmu'miniina iimaana aktaruhum salaatan lama dhig aktaruhum sadaqatan lama dhig axsanuhum khuluqa muminiinta iimaan ahaan ninka garaadkiisa ugu sarreeya ugu kaamilsan waa ninka u akhlaaq fiican ninka ugu akhlaaq fiicanka idan dhammaanteen waanu jecelnahay kamaalka iimaan waanu jecelnahay iimaankeenna inuu kaamil noqdo oonu ku sigownaadanka waan jecelnahay haddaanu jecelnahay facalayna bixusni lquluq akmalu lmu'miniina iimaana axsanhum khuluqa akhlaaqda ka ugu qiimo badan kaa wayaan qofka iimaankiisu uu kaamilsan yahay markaasuu sii sifeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo dadkaas almuwaqiuuna aknaafa aladiina ya'lifuuna wayu'lafuuna walaa khayra fii man laa laa ya'lifu walaa yu'lafu rasuulka calayh salatu wasalam kuwa aknaafda fiican waa kuwa kanabahooda dadka u jilciyo maarata liinuljaaniba yani waa kuwa dadka u muujiyo tacaamulkay dadka ay la tacaamulhayaan tacaamul jilicsan tacaamul lutfi iyo naxariis ay ku jirta tacaamul macaan weeyaanoo dadka soo jiidanaya almuwaiuuna aknaasa kuwa garmahooda dadka u gogla bimacnaa jalciyow dadka markii ay la hadlayaan ama ay la dhaqmahayaan waxaa weya waa dad liinuljaanib iyo jilaac kula dhaqmaya ka kanaasho iyo qallabsanaan iyo qadiidnimo aan kula dhaqmayno aladiina yarifuuna kuwa dadka u tagahayow oo cusle iyo googala aan ku dhaqmayo wa yu'lafuuna iyagana loo imanayo warreer loo geeya ele asna mujtamici muumkin u imanaya oo la tafaaculahay markaasaa rasulku wuxuu yhi alayhi salaatu wasalaam walaa khayra fi man laa ya'lifu walaa yu'laf khayr kuma jiro qof aana dadka ku dhex darmanayn oon dadka aana u tegayn asna aan loo imanayn hebel miyaa naga daaya ele haloo keenin hanaga maqo inuu naga maqnooda fiican mar haddii la yahay oo ummaddu ayna ku imanaynin adigana aada u tegaynin khayr malid marka walaa khayra fi man laa yalidu walaa yulad qof aan umada u tegaynin asagaan loo imanaynin a qofkaa khayr mar idan khatar ma ku sugan inagana waxaa umaalaysaaba cagsigeed inaan ushaqayno qofka dadka ka dhunta oo hawlihiisao dhan duurka la gala oo qaaraan aan bixinin oo sadaqa aanan bixinin oo wixiisa ilaashada ooba la waayaba ninkaasa nin raga ah ina waan leena ilmiyaha laba arkagu kule laba arka haddii aan la anigana shaydaan baa la tegay ninkaas baa tegay idan khayrka qofka ay ku jirto waa qofka dadku yimaad programk u keenaya khayr buu keenaya ummadii buu imanaya uu la tafaaculaya asna waa loola imanaya ayib idan kamaal iman waxaa lagu gaaraa xusn khuluq baa lagu gaara xadiidka fawaaida kale labaad ee ay leedahay maaragtay xusn khuluq ay leedahay waa xadiid maxaa soo arooray imaam tirmidi uu soo saaray min xadiidi jaabir bin cabdillah radi allahu tacaala canhuma xadiidku waa xadiid xasan sheekh albani raxmatullah aleyh jaamic sagiirka yuu xasan kaga dhigay darajada rasuulka ninkuu dadkiisa ummadiisa ugu jeceliy qiyaamada markii la tagana daraja ahaan jannada ninka kusoo xiga balageysa rasuulku wuxuu yihi alayh salaatu wasalaam wuxuu rasuulku yihi ina min axabikum ilay wa aqrabikum minii majlisan yawma alqiyaamati axaasinakum akhlaaqa aw kamaa qaala alayh salaatu wasalam qofkaan ugu kalgacay badnahay idinka xaggiinaan ugu jeclaay aniga xagayga akramikum mini majlisan meelna fadhiistii goob ahaan darajahaadna qiyaamada igu soo xiga waa qofka akhlaaqda fiican sida haddaanu na nebi maxamed inuu na jeclaado haddaanu rabna nebi darajada ku xigta inaanu qaadano bosishin ku xiga inaanu gallo marka xusn khuluq aanu ku dadaalo ina min axabikum ilaya wa akramikum mini majlisan yawma alqiyaamati axaasinakum akhlaaqa aw kama qaala calayh salaatu wasalam idan fawaaida xusnu khuluq ay leedaha waxaa weeye darajada nebi maxamed ku xigta ayay ku dhexalsiinaysaa waxay ku dhexalsiinaysaa nebi maxamed dadka ugu jecel inaad noqotid ayay ku dhexalsiinaysaa cid kale oo saa laga helay ma jir idan xusnulkhuluq waxay ku dhexalsiinaysaa darajada inaad hesho darajatulambiyaa darajada ku xigta inaad noqotid weliba khaasatan nebi maxamed aqrabikum mini majlisan goob la fadhiista qiyaamada ka igu soo dhawaan badan oo ninka waa raabsi canhu macnaheedu waxaa waye macalaysa bxusna khuluqin dadaalo xusna khuluqin lisaan carabkao hagaaji weeddaas ku hadlayso hagaaj assalaamu calaykum kayfa xaaluk see tahay walaal iyo wixii lamidkoo hagaajisay waa xusna khuluqin qalbigaada ood furti waa xusna khuluqin oo maxabiyi kalkacayl muslimiinta ad uhesa salaaqatulwaj wejigooda u gurgurto qof kastoo muslima taas farxaan farxanimo ad ku aad ku qaabisho xusna khuluqin saa darteed rasulku wuxu yhi alayh isalaatu wasalaam dadka hanti ma gaadhsiin kartaan wax siin iyo maal dadka ma gaasiin kartaan laakiin waxaad gaasiin kartaan dalaaqata wej farx farxad saa darteeda martida ku timaado haddii qofka martida u timaado hadduusa waxba usin laakiin weji furfuran iyo maxabo uu kusoo dhaweeyo wuxuu ka qiimi badan yahay min wejiga kuu ururiyo cunto badan ku siiyey waa ciliinda iri mar yaa ku dhaafiyadaada geedkan aada iskaga carag laakiin inaan waxba ku laakiin dalaaqata wej iyo furfurnaan iyo bashaashnimo iyo maaragtay aad kuu soo dhaweeyey waxba halkaa hadduusan kusinin ninkaa qalbiahaan u kusoo jiidana idan alaaqat ilwejhi xusna idan dadka ugu baahi badan xusna waa ehelkaada dhaqmayso carruurteenna iyo zawjaadkeenna bal beydkeenna u imaada sida qaalibka waxyaabaha isuu mahmaana ma taqaana waxaa isugu mahmaanaa geedka rag ku fadhiya haween waxay kuu sheegtahay geyn waxaan isuu mahmaanaa ama inaga aan suwaxaynaa ninka ragga gurigiisa markuu soo galo marka carruurtii reebsu ka cabsadaan sida haweentii iyo carruurtii ciyaana ayaa guriga soo geli nin kastaba meesha kuxukuu daldali marka u gelay ciyaalkooda wada aamusaya wadaadii wada aamusi sheekadii lahay waxaa dhan shiba aabihii baa yimid aamusa le ku aamusa aabihii baa yimid wixii oo dhan ba dadkii waxaa la gelinayaa taambila la wada gelin wax xalli kara male odayga waa yimid shubta alile war maxay tahay meesha ma ma dagaal meesha waxay ahaayeen islaamtii iyo carruurtii inay soo urtaan bay ahaayeen oy ku farxaan oo meesha caanihii biyo laisku noqdeen ee haddii loola kala cararaba oo la yihahdo dadku baa soo galay kala carara oo nin kastaba gurigaadi karo wadaada qudhageeda ay noqotaba jiis maartay sagaalada soo qabta ay noqoto shibaa ah. kadibna marka ma sida asagoo lasoo diliy un gafuurku taago amar mooyaane wax kala kasoo guri maayo sidaa hadlayada yaama fadhiisana hala taagnaa intaa war maxay tahay wax hoostayda carruurta iyo dhan ka wafaata halkan ilah wadaad ma dhaafiyo ko aabahooya bax maa jiraan aaba orda banaanka masaajidka aad maa jiraan say u ciyaaraan waxa akhlaaq maho ikwati billah akhlaaq ma laha xusnu lkhuluq dadka ugu munaaqdo waa ehelkaada iyo carruurtaada inay farxaan oo isugu soo ordaan oo la sheekaysa warkii hebel lagu xusada noqoshay maantaasoo islaantiisa wataan arag ina lilahi waina ninka waa bedelmay iyo wixii lamidka no waa dhaqan xun wey waa qallabsan wey dhaqan aada u qallabsan wey xusnu lkhuluq reerkaada iyo carruurtaada yaa muhiim inaad kula dhaqo idan xusnu lkhuluq ikwati billah fawaa'idaas ilaa fawaaida kale kusoo xigta oo saddexaad xusna khuluq ay leedahay xadiidka abu hurayre uu warinayo xadiidka ubaaf imam tirmidi soo saaray min xadiid abi darda radi allahu tacala an xadiidka aktar aktar min ariiqu ku soo arooray oo aktar min caaisha warisay abu darda baa wariyey iyo qeyrkooda way wariyeen xadiidka waa xadiid saxiix imam tirmidi sunankiisa ku basaaraya sheekh naasir din albani raxmatullahi calayhi sunan tirmidi saxiix jacmi shaqiir intuba uu ku saxiixinay wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam ma min shayin yuudacu fi lmiisaani afqala min xusni اlkhuluq ama afqalu min xusni اlkhuluq oo kama qaala calayh isalaatu wasalaam yani xusn khuluqu fawaaiddiisa waxaa kamid a aakhiro markii la acmaasha miisaan baa la saara ka xun iyo ka fiican camalka fiican iyo camalka xun labada kabad la kala saari kolba midka cuslaada iyo dhinaciisa maray camalku fiicnaa hadduu rajaxnaado oo cuslaado kitaabkaada dirigta lagaa sinay camalkii xumaa hadduu cuslaado khatar bad ku sugan id maalinka markii wax la miisaamayo aakiro acmaasha la miisaamayo ee wanaagga camalka ugu culaysta oo akhlaaqda fiican rasuulka alayh salatu wasalaa ma min shayin yuudacu fi lmiisaani atqaru min xusni khuluqakum aqala alayh salatu wasalaa yani ma ma jiruu shay miisaan la saaro oo qofka muslimka miisaankiisa la saaro qiyaamada wax ka culus culays badan akhlaaqa fiican ma min shayin yuudacu fi lmiisaani afqaru afqar min xusni روايات القصر حيث ما رأيت شيئا أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن خلقه أو كما قال عليه السلام ما أنا أعرف شيء الله لا يستطيع فبقى مؤمن كميزان كيس آخر أخلاق وفيعة إذا طمرت ونوبة هنا يا آخر أمرك إلا تقول عمل كان في عن أدنى روح صلاة والسيئات خفيف نقطة ومتعلى هذا مرسى تعلى فعلينا بحسن الخلق حسن الخلق إننا نكون ذلك in waa faa'iidada kale laga dhaxlayo xusnu khuluq faa'idada kale ku jirta ee xusnu khuluq laga dhaxlo xadiidka kale asna saxiixa ahmed bin xambal iyo xaakim intaba ay soo saareen maaragtay uuna warinayo aktar min raawi uuna warinayo rasuulkeena alay sala slam loo sheegay faa'iidada ay leedahay xusnu khuluq qof caawa dhan salaatuleil u taagan maalinkiina sooma habeenkiina salaatuleel u istaagay darajada uu gaadho yaad akhlaaqda fiican ku kicd adoo camal badan oon barinin camal badan adoona marin oo camalkaadu iska yaryahay laakiin akhlaaqdaadu ay fiican tahay ya waxaad ku gaadhaysaa darajat alqaa'im sa saas darta rasulku wuxu alayh isalaatu wasalaam ina arajula la yudriku min xusni khuluqihi darajata saa'im alqaa'im yani qofku wuxuu ku gaadhaa akhlaaqdiisa fiican sababkeeda darajat alqaa'im illeyl wa saa'im caawoo dhan salaatulay u taagnaa maantoo dhanna soomana darajada uu gaadho baa si saaran akhlaaqda ficala lagu gaadhaysa idan dhammaanteen waanu jecel lahay inay si dhibyar oo sahlan aan u taag jirno sidaas darteed si sahlan oo dhibyar inaan darajo aakhiro oo aada u qiimo inaan helno hadda haddaanu rumoona camal badan inagoo la imanin akhlaaqda hagaajin idan akhlaaqda fiican waxaa lagu gaadhaa darajada salaatuleylka lagu gaadho darajada soonka la lagu gaadho intaasoo dhan alaam camal walidaalika salafkeena hore iyo innaga waxaanu ku kala duwannahay sida cabdillahi bn mascuud iyo qayrkii laga wariyey salafkii hore iyo inagu waxaa laga yaabaa acmaal fara badan oonu samayna inayna samaynin oo cibaadaadkoodu iska koobnaayeen baa dhici karta laakiin waana tidhiga camalkii samaynayeen camalku waana tiayo ayuhum axsanu camala alla subxaana watacala waa kuleh yani wuxuu alla maartay tabaaraka aladi biyadihi lmulku wa calaa kuli shayin qadiir aladi khalaqa almawta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala lama dhih ayukum aktaru camala ka idinku camal badan si loo arka lama dhih ee axsanu axsanku waxaa weeyaan kuwaarati mutaabacada nabiga iyo ikhlaaska wayaan aswabuhu wa aklasu sida kuday biceed uu ku fasir yani aswabuhu kana ugu sabaabsan wa aklasuhu kana ugu daacabsan idan camalkooda wuxaa camal yar oo daacada oo kuwaala filayo innaga laakiin camal badan baa laga yaabaa inaan loo nimaadno oo eber haddana oo kuwaalaskiisa xun idan ayagu xusnulkhuluq bay aada u dheeraan bal akhlaaqdooda dhegaysta malik bin dinar ninka ahaa caabidka la yaqaanay macruufka malik bin dinar wuxuu ahaa raggiisu haada ah boqol iyo toddobaatan iyo xoogaada meel mase boqol boqol iyo lixdan iyo santigii ayuu dhintay in caadida ayuu ahaa min xayu alxadiidna saduuq u ah ayaa waxay leeyihiin oy soo naqleen markay taariikhdiisi ka hadlaayaan bakdaad uu joogay nin yahuudiya khilaafadii cabaasiya dawlad islaam dawladda islaamka cabaasiya saldhigeedu wuxuu aha bakdaad bakdaad baa caasimadeedu ahaa soddon iyo toddoba madaxweyneha soo maray baawud weyn bay lahayd aad iyo aada u weyn bay soomaaliya caalamka marka xaggana spain bay joogeen xuduudkeedii faransa dhinacna waxay joogeen rarshiya meesha ugu dambaysay joogeen dhinacna waxay ilaa iyo arda xabasha iyo suudaani dhulkaasi gaadheen marka aad eh, boqortooyadooda maxay ahayd ah, saldooda baqdaadka caasimatu lislaam marka la yihahdo baqdaad ama madiinat lislaam baqdaadka ku dhacaysa islaamkaa dhisay muslimiintaa dhiseen muslimiintaana caasima shan qarni bay caasimada shan qarni shan boqol oo sano maxaa yeele boqol soddon iyo labadii dee dawla umuwiya burburtay idan boqol soddon iyo saddexdii ka bilaabaysa dawla cabaasiya maaragtay lix boqol iyo konton iyo lixdiina way burburtay lix boqol konton iyo lixdiina way burburtay sida lix boqol konton iyo lixdii ilaa iyo maaragtay boqol soddon iyo saddexdii imisaa udhexaysa marka meeqa qarni wey aad bay u fara badan saa darteed halkaas ayuu joogay ninkaas baawilkay soo martay dawladda haruun rashiid ninka la yihahde kamid ahaa ayaga ayaa waxaa soo dulmartay daruur saas u fiiriyey daruure wuxuu hi caalamka meeshaa doonta biyahaa doonta ku siidaan qof muslima haddii dawgaa ka soo baxay xoolihiisa ay daaqaan zakadeed halka balyuu keeni gaal hadduu yahay xoolaha ninka iskala jazirada halka buu keenayaa meeshaa doonta caalamka tag heerkaasay soo mareen muslimiin waxaa kaloo soo mareen dawladda cabaasiyada halka bilmunaasaba halkaas waxaa ii qaatay taariikhdan inaan wax ka ogaano waxaa jirta dawladdan hadda turkiya la yihahdo turkiya degan tahay niman ortodokxi la yihahdo oo kaniisada sharqiya la yihahdo ayaa saldhigeedu ah kaniisada bariga iyo kaniisada galbeed dalxiis kaniisada galbeed waa midda vatican iyo talyaaniga wey roma hadda ku taalla midda kalena barigan waxay ku taallay ortodokxiska waxay istanbulda ku taallay idan bariga dhexe dhan waxay laga haystay bay baacaya kanisa sharqiya hoostegi jireen halka marka dawladda islaamka ee baqd baqdaad jizyada sii jiray jizya laga qaadi jir kooligaa laga qaadi jir marka waktiga haarunurashiid ayaa markuu madaxweynaha amiirulmuminiin u ah naagba waktigaa meeshaa joogta oo boqor ka ahayd dadka jizyada u keeni naagti baa dhimatay dhaxalkeedi waxaa qaatay nin baa qaatay mansuur la dhigi ma yaraa qashay ma ninkeedii bu ahaa ma walaalahay almuhim khilaaf maaatay noqoteesa ay ku weri meesha la rabay inuu jizyadaaka kasii wado iyo xoogaha isyar waxeeyo waraaqu soo qoray wuxuu yii min naqfur ilaa maaragtay haarun rashiid amiir lcarab amiir lmuminiin buu ka saxbinaya wuxuu rabaa inuu carabta khaas kaga dhigo wuxuu yihi min naqfur ilaa haarun rashiid amiir lcarab wuxuu yihi halka naagti haysata way dhibatay waxaa weeye waxaad u baratay lacag bilaash nin ragoo sagaal bilood ku dhashayba meesha yiri wixii hore haddaanu ku weydiisanin ayaa ayaan joogtay wax dambeeya weydiisanin buu ku saas u soo qoray harushid waraaqi baa loo keenay majliska isagoo fadhiya baarlamaankiisi shuuradii aad buu xanaaq marna waa istaaga marna waa fadhiistaa wuxuu haataa u diiday oo ka faanay waraaq kale jawaab ugu dhinaca kale jawaabta dhowrka muslimiinta iyo ahaan jiran xoogoodii lama maranaysa weliga inaan qaxooti ahaan jirin mayna ahaan jirin watilkal ayaamu daawinaha bayna naas wey yawmun laka wa yawmun calayka maalina adiga dhawrka kale maalina waxaa weeyaan waada ku taagen marka masuula lilahi wey haddaa jidka ka leexano karbaashkaasa kugu dhacdaan hagaagana ilahi subxaana watacala uu noo bargoday marka uu ka heshooday inuu waraa kale dhinaca kale intuu u bedelay wuxuu yihi ilى naqfur ibn اkafira qad wasalat irsaalatu wاljawaabu maa sataraahu qadan intaas ugu kii ay gaasha qashay saa darteed baa carruurta gaala aabahooda waa firiyay dhaha ma garana lala maxaa yeele wax labubo hooyadood mooyaan hooyadood baa la raace saa darteed ayago naftirkooda hooyooyinka carruurta had intee raace kii ay naagta gaashaa qashay waraaqdaadu way soo gaadhay jawaabtooda baduur arki doontaan barkiibu ciidan isaga uu hogaaminayo ka ka kacay ilaa istanbul uu dul tago oo soo karbaasho oo kasoo saxooniyo ciidamada igace hawlihii waan ogaawaan xugdamee dad baa been ii sheegeen hawsha halkii baan kasii wadi ee maarata halkii buu kasoo saxeexay kadibna uu kasoo nas soo saxeexay buu kasoo nas saasay muslimiinta ahaan jira marka caasimada noocaatayde baalurka muslimiinta ay ku lahaayeen yaa maali binu dinaar iyo nin yahuudi oo diini ah oo muslimiinta ku nool baa jiiraan ahay xusnu khuluqa halkaa ii jiitay jiraan bay ahaayeen guryaha marka guri iska dhooray waxsaas qoroko iska ahaa kii yahuudiga musqushiisu dhinac kale guriga kaga yaale kasbuu usoo jibiyeybu xaggi maaligeedu dinaadhihiisa musqush ku dhistay kolkaasu duladoodaba haddana darbigii udhexeeyey oo duuxaxay uu khafiif ka dhigay si nijaasada u muujistoo dhinac kale u dhaco war u isagoo muslimiinta ku dhex nool oo mustadcaf ah wahdana darada iyo khaaimadadaa iyo bakrigaas ayuu waraya hadda hal meel muqaramsan kara aad awood oo muslimiinta qofka qalbigooda ku nool markaasuu la kara markaasuu derbiga xofay oo khafiifiyey oo musqushii iyo kaadidii wixii derbiga kushuiy biyihii wixii markaasi dhinac kale umuusaya dhinac kale ukudaayaa maalbudina wuu arkay lama hadlo habeenkiiasna intuu busto qaado minijaasadii oo dhan dhaqi oo busbihii waxaasoo dhan ku dhaq buu qallajinaya shirjuu iyo shaabtaan u lama hadlo cibaadadiis caawa salatul nin la yaqaana salatulay ba caawa yaqaanaan ijaasadiisa waxaa ugu jeedaa waa markuu barnaamij ugu qalajiyo waxee wuu iska dhaqahaya yuhuudigi waa ujeeda waa wadi waa wada bishii waa dhamaatay bishii kalaa dhamaatay bishii kalaa dhamaatay lama hadlayo bahalka dambe u yahay waa yuhuudigi baa u yeedaa dago bal daradiisa dee cusuunta taaba bahalka dambe u yahay wuxuu leeyahay hawlaha kusoo gaadhay inaada ka warqabi hawshan ma ka warhaysaabi adigo dabaal baa tahay maskaxdaada wax ma fahanaysiiyaan wuxuu waa ujeedaa waxaad samaynayso o dhan waa markaas maxaad ila hadla adaa dhibkan iyo waxaan ad ujeed baa ila helash waxaan kuula hadlay nin saadiq masduuq nabigayga calayh salaatu wasalaam ba wuxuu ii dardaarmay jiiraanka inaa wanaag ku samay lawlaa kusa dardaaranka rasuulka ahayn oonan rasuulka aan kaga dayanayn karbaadka kugu dhici lahay rasuulka wuxuu yihi maa zaala jibriilu yuusiini biljiraan xataa danabtu annahu sayuwarisuhu jibriil kamuu inuu ii dardaarmo jiiraanka ilaa aan ooga maleeyo inuu isdhaxadsiina ha isdhaxlay udhin sidaasa arintaasa ay xakamanayso dardaarankii nabigeega calayh salaatu wasalaam iyo nabi xukudashadiisa antaa u lahayd ee adiga waaa biyo biyo maarta kuma ka badayn markaasu madiin bay kaa tahay ba sidaa waxaa samaynaysaa tawxiidka iyo qabo markaasu tawxiidka qaba ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna maxamed markaasu diintaasaa diin xaq ah dadkaasaana dad lagu daydan sidii ba ku islaamin yahuudi ugu wada marka hore madaru jeediyadid laakiin xusno khulaqii maaragtay loogu jawaabay intee ileeg ba haddaas ninka nijaasada lagu soo tuuro qaadan lahayn ay haddii midkiina lagu xidhi maxaa samayn lahayn dagaal iyo dacwo iyo meeshaas lagu kala kacada ka dhicay xusnu khuluq waxaa loo baahan yahay inaad naftaada labdiso inaad berti baa lagaa raba oo maarka akhlaaqda fiican aan ruisba akhlaaqda fiican mid muktasaba iyo mid mawhiba labada weylaag waktiga baa gala waxay waa hor masanayaan soo qofku waxbaxdayaada xorigeyso ma jirto ayib marka xusn khuluqina sidaas alxamdulilah akhlaaqda fiican saasay aad iyo aad u qiimo badan tahay inuu qofka muslim haddi jeer kaa fikray mawhibe iyo wax mukhtasabow mawhibe waxaa dhici karta waxyaaba xasuusiyo ilahay uu ku siiyey oo akhlaaq fiican sida deganaanshada sida kaafiyada sida xilmiga sida samia dukaana iyo waxyaabada sidaa beerla waxaa dhici karta inuu ma arkay waxyaaba mawhiba rabaani kuus laakiin waxyaaba mutasara haddaad bakay lahayd waad ka saari kartaa bakaynima diintu waad noqon kartaa seed ku noqon inaad nusuustii iyo diintii dhaqankeedii aad practice u samaysid inaad dad qaabkaas oo kale aad la dhaqantid iyo waxyaabahaasaa lagaga bixi fulinimaka waa laga bixi karaa iyo wixii lamidka marka qofka muslimka inuu kasbado akhlaaqda fiican waa muhiim loo baahan yahay taas halkaasaan kaga baxyaa yaana kusii dheeraan wuxuu rasuulku yihi alayh salaatu wasalaam aan kusoo taabinay wuxuu rasuulku yihi alayh salaatu wasalaam ina annaasa lam yucطuu shay-an khayra min min khuluqin xasan bini aadamka lama siinin buu yihi wax shay lama siinin ka khayr badan akhlaaqda fiican xadiidka dabaraani ayaa soo saaray min xadiidi usaama bn shariif radi allahu tacala canh yani bini aadamka lama sinin ina naasa lam yucطuu shay-an khayra min khuluqin xasan min khuluqin xasan bini-aadamka lama siinin shay ka khayr badan akhlaaqda fiican ka khayr badan lama siinin ba idan taasna halkaasaan kaga baxayaa faqradii u dambaysay baan ayada deg deg u dulmara oo faqradii u dambaysay maxay ahayd sidqu lxadiidi lamaanati wa lkhuluqi haye intiisa afraad maxay ahayd madcan xadiidka inaa xifdaan baan idinka raba fakan xifdinaan qof baa kasoo bici doona cifatu madcan maxay cifatu madcan waa xalan quudasho inuu qofka xalaal yahay xalaal uudashadu qiimaha ay leedahay meel kale haddeen u kicin wax allaale iyo waxa cibaado aan samaynoo lcibaada waa ducadu alla aanu baryayno gacanta alla u hal duco oo talaala hadduu ilaahay kaa aqbalo maxaa tahay nin guulaysada idan ducadeenna aqbalkeeda shuruudda ka waxaa kaa xalaal udasha ka qof calooshiisa xaaraan ay ku jirta ducadiisa la aqbali maayo ducadiisa lama idan waxaanu salaad tukanayn iyo waxaan cibaado samaynayn iyo waxaanan samaynayn oo dhan waxayna hormasa xalaalahayn dharka aan qabno iyo cuntadaan cunnay iyo waxaanu ku qadaynay iyo waxaana cabnay iyo waxaasoo dhan haddayna xalaal ahayn ducadana lama aqbalo ducadana lama aqbalo bal dhegaysta xadiidka rasuulka calayh salaatu wasalaam xadiidka abu hurayra uu rasuulka warin xadiidii abu hurayra imaam muslimna uu soo saaray rasuulku wuxuu yidhi ayuha annaas ina allaha ina allaha ayibun laa yaqbalu ilaa ayiba wain allaha amara bilmu'miniina bima amara bihi almursaliin faqala ya ayuha الrusulu kuluu min aطayibaati wacmaluu saalixa inii bima tacmaluuna calim ya ayuha aladiina aamanuu kuluu min طayibaati ma razaqnaakum washkuruu lilahi in kuntum iyahu tacbuduun ثم ذكر رجلا أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه ويقول يا رب فلا يستجاب له وأفز الله وطيب ضرب ما أنا أقبل إلا واحد طيب allah xalaal mooyaane wax kale ma aqbalo allana wuxuu amray muminiinta waxaa rususha u amray oo rususha maxaa lii ayibaat cuna bimacanaa xalaal kuutane idinka muminiinta ana xalaal kuutane ya ayuha ladina amanu kulu min ayibaat idan ayibaadka qur-aanka aqlas waxa lagu sheega waa xalaal rusushii inay xalaal kuutaan baa la amray idinkana inaad xalaal kuudataan baa la amray rasuulku markaasa wuxuu sheegay nin musaafir oo safar dheer gela oo gacmaha kor taaga oo maratay yaa allah oo la baryahay oo la aqbalayni falaa yustajaabu lah laba su-aal baa kugu imanaysa limaada ninka loo aqbali waayey su-aasha kale laba limaada rasuulku uu safarka uu qayday oo qofka isagoo xadar joogoona safarayn hataa gacmaha korka u taagan karaa muxuu oola beegsaday safarta safarta wuxuu oola beegsaday waxyaabaha qofka laga aqbala ducada mustajaabu dacwaha waa musaafirka ka mid bal dhegeysa xadiidka rasuulka alayh salaatu wasalaam saxiix ah alaatu dacawaatin mustajaabaatu laa shaka fiihina rasuulka alayh salaatu wasalaam saddex duco alla subxaana wataala waa aqbalayaa garanti minha waxaa kamid dacwat musaafir baa kamid qofka musaafirka dacwadiisa alla waa aqbalay wa dacwat lmadluum baa kamid wa dacwat waalidi liwaladihi baa kamid idan dacwat musaafir waa maqbuulo weeye safarkaas u safar macaasi u tahay ama asagu qof wax ka khaldanya u tahay saas darteed rasuulka oola beegsaday qofkaa musaafir ducadii isagoo macnaheedu waxaa weeyaan safarkii ducada lagu aqbali lahaa isagoo ku jira baa ducadiisa la aqbaliyo ciladana rasuulka xadiiskii buu ku sheegay wuxuu yihi mashrabuhu xaraam wa malbasuhu xaraam wa gudiya bilxaraami faana yustajaab wax uu cabay iyo darkan uu qabo iyo wuxuu hadda shali ku qadeeyey xaraam weeyaan see loo aqbali calool xaraam ay ku jirto iyo dar xaraama qof qabo iyo cabitaan xaraama qof cabi ducadiisa la aqbalima idan ducadaadiba hadii la aqbali waayo halaagka ugu dambeeya ku sugan waa khasaarsantahay waxaad alla baryaysa iyo waxoo dhan ka kac maxaana sabab u noqotay xaaraanta la cunay ikwati billahi marka waxaan ku jiraa zaman ay xalaashu aada u yar waxaan anugu ku misaaliya waa idhaahdaa wadamadan ama caalamka caa dadka maanta hogaaminay ee reer galbeedka isku sheega waxaa weeyaan wax xaaraama lama yaqaan xaaraan waxaa la yidhahdaa wixii awooddaada ka bacodkaysan waxaad gaari weydin baa xaaraamka shay aad gaari karti xaaraam maba habarto idan caalamkaasaanu la noolnahay inagu muslimiin baa nahay waana ka duwan inaa xalan qudan xoogaa iyadoo xalaala iyo waxay ka qaybsadanta malaayiin xaraam ay ka qaybsadanta malaayiin xaraam oo jeebabkaad ka buuxso ama akoonka kuu buuxo ama guryahaad ka dhistay oda ogtahay sigaar baad ka shaqaysay khamri baad ka shaqaysay meelaha xunxun baad ka shaqaysay iyo waxyaaba xaaraama ah, waxaa ka fiican xoogaa yar ood waalidkii aad ahayd oo meelaad ilaalinaysay oo mushaarka yarka ku soo galay ama xooggaadaad xamaalaysay ayaa kaaga khayr badan ilahay baa ku barakeyna shicikaa ku bixisana allah kaa aqbala laakiin malaayiin xaaraana ah bal waxaa kaloo sugan zamanka aanu joogno inuu rasuulku sheegay zaman baa dadka soo mari uusan qofku u aabayeeleyna hantida meeshay kasoo gelaysa xoolo hamigiisa weyn in wax badan reea yati al xadiid anas bin malik weri saxiixa jaamic saqiirkan sheekadada ku saxina yati cala annaasi zamanu laa yubaali alrajulu min ayna yati ilayhi lmaal a min xalaalin am min xaraam yani zaman waxaa dadka ku iman doona uusan u aada yeelani ninku naagtuna lamid weeyaan min ayna yati ila lmaa meesha uga dhimanaya ma xalaanbaa ma xaraamba ka fiirin hamuhu akbar an yajmac wax badan inuu kulmiyo oo uu uliba hamigiisa u weyn soo afrikaa timid hanti badan yea waa taasila ugu yidhaha uma hamigiisa ku jir idan meel kasta ayuu gacanta gelinaya toban gacmood marka wax ku xoraayo idan waa khatar wey arrintaa khatar wey idan markaasaa rasuulku wuxuu yidhi ma xalaanbaa ka fiirin markaasaa rasulku wuxuu alayh isalaatu wasalaam khud ilxalaala watruk ilxaraam xalaasha qaado xaaraamka ka bal u fiirsada zamanki waxaa moodaa inaan calaamaadkiisa aan arag maanta miyayna midaan u badnayn maanta zamanka la joogo inta xalaal udashada waa aad bay u yar tarafturistay noqon ninkasta hadii dib loo raaco calaamad su-aal baa laga yaaba wixii madmadow markuu ugu yaryahay madmadow waa soo geli madmadow ayaa soo gala idan ikwatu bilah xalaal udashadu aad bay muhim xadiid sanadkiisu dacfigu ku jiro laakiin min xaysu macnaa nusuus kale ayaa xoojinaysa sacdina waqaasku rasuulku la dardaarmayay imaam dabaraani waa soo saaray laakiin xadiidku waa daciif sanadkiisu waa la tacliyo waa daciif wayaan laakiin macnihiisu waa macno sacd rasuulku wuxuu ku yidhi yaa sacd in kunta turiidu an takuna mustajaabu dacwa faasib madcamaka haddaad rabti in ducadaada ilaahay aqbalo oo mustajaabe dacwo aad noqotid cuntadaada xalaalka wax aad cunaysa xalaalka mustajaab dacwa noqonaysaa xadiidka dabareeda weli sanadkiisa waa daciif laakiin macnuhu waa sax yani markaad xalaalla aqoonatid baa ducadaad ilahay aqbalay walidalika aafaarteeda waan aragnaa xaraamta la qabsaday oo caalam islaami kunuubta ribowigaha iyo mucaamalada ribadahay iyo wix oodhan markii lagu dhaqmay waad aragteen wadciga muslimiinta maanta masaajidu waa buxa meel kasta oo teg bal xarameynka aad bal meel kasta soomaaliya aad kenya aad meel kastoo muslimiinta uga masaajidu waa ilahay baa la bariya haddana awdaacda muslimiinta iyo duruuftooda maalmaalkin bay ka bedelan ma min caamin waladii bacdaba shid war sana horaaba dhaantay war bishii horaaba dhaan wadciga iyo tasalludka gaalada lagu sali muslimiinta lagu salida iyo waxa la burburinayo iyo waxa la qabsanayo iyo waxa la xidhinayo iyo waxa la kubsanayo iyo waxa la barakicinayo sanadba sanada ka dambeeyaa ka sii daran intaasoo masaajidna waa la buuxiyo ilahay baa la baryaa limaada ducada loo aqbali lahay oo awdaacdeeda isu bedeli laha xaaraan xunka aad u badan oo weliba ribadii iyo rishwadi rishwadii laaluushi xaaraamtii wixii oo dhan baa aad yaad u badan oo weliba aan lasqariibsanayn weligii maaragtay ninka hebela xoolihiisa xaaraam mooyaane gurigiisa latg waa lal maarata weligii weligii maaragtay ninka hebela xoolihiisu xaaraam weyaan yaana koob biyaa laga cay masaajida iusa qaaraan lagaga dari iduaran lagaga dari xoolihiisa xaaraam mooyaan waa la yaqaanay nin leeyahay soomaali maarata weligii hal mar ka dhacda miya yani soomaali soomaalidoo dhan gidan wada xaramiraka burcadbadeed baa jirtay iyo waxa dhaosa kinta xoolihii soomaaliya iska dhacay nin la dhihi xoolihis waa xaraamaba jirta uu iska soo xajin war dhihi waaa wax dhihayba hebel gurigiisaas waa u shiriba hebel gurigii hebel goga loo dhig waa la ogyahay lagu waa geed khatar waxa dhaosa uusa gurigiisaa iskaga shiro biyihii kuliyaa waxa dhan baa la xumay qubaadkii baa adigana kusoo gaadhay waxaa maxaa keni daahogii waa tasaahul wey war qisada dhegeysa ikhwati billaahi intaana qisada u gudbin rasuulkeena xadiis saxiixa xasana dabaraani weli awsadka min xadiis abubakar abubakar sadiq radi allahu tacala canhu ayaa wuxuu yihi kullu jasadin nabata fi lxaraami fa naari wlaadi waxaa soo aroray kullu laxmin nabata fi lxaraami fa naari wlaadi hilib kasta oo xaaraan ku baxa naar baa xaq ule in lagu jaro rufin hilib kaste ama jir kaste oo ku baxa xaaraan qodinteed kulu laxmin nabata fi lxaraami fanaara wlaadi kulu jasadin nabata fi lxaraami fanaara wlaadi dan jirkeenu naar ma kayna sida haddaan rabna inaan jirkeenna badbaadina xaaraamtaan ka badbaadina waxaanu kusoo khatimayaa waktigii baa yar waa soo gabagbayna waxaa ku khatimaya kaso alimaam bayhaqi raxmat ullahi aleyh kitaab shucab liman imaam bayhaqi goormu dhig yaa garanay imaam bayhaqi waa khiyaar u e dhintay wuxuu laba maqalba weligiisa laakiin haddii e la yidhahdo e wadankan ninkii usoo halgamay ninkooda dheer dhaxay goor goor ku dhashay horaa fikirana sooma horaa laga laakiin bayhaqi waa muasiska madhabka shaaficiyinka didibada u asay afar boqol kontan iyo sideedii ayuu dhintay raxmatullahi caleyh afar boqol kontan iyo sideedii ayuu dhintay kitaabki shucab iimaan waa kitaab aada u qiimo badan mukhtasarkiisa laga soo khizaaliyada wuxuu nin kusoo naqlinayaa xalaal qudashadu kale nin baa baqdaad intu yimid wuxuu yihi waxaa rabaa ashiirun itusa basre intu yimid wuxuu yihi nin xalaal qudasho quuta oon ku dayda itus yimid xasanulbasri baa loo heshaa xali xasanulbasri ninka caalimka baanu u rajeynayna inuu xalaal qudasho ee u tabaratay wuu u tegey wuxuu yihi yaa sheekhana dadka baa iibkaasoo ishaareen inaad xalaal qudashada ku fiicanta baa xaalkaada iga war war wuxuu yihi niya waxbaa sidigaa sidaad u malaynaysa miyihiin wadaadkaasaa dadka wacdi aan ahayn hadyadihi waxbaa lii keen hadaayaadki waxbaa lii keena waa iska qaataan saas dartee hawshaydu ma caddeen bal min hebel baan min hebla ku ogaay ninkaa ukac waa tegey ninkii buu tegey ninka wuxuu leeyahay beer ku leh beertaana xoogaa sacaa dhawr neef oo lo ayaa ugu dhex jirta idan beertaas waa abuurtaa loodana beerta udhex daaqdaa iyo biyaha waxoo dhan taas ku ma baxaan oo waa xidhan yihiin idan loodaa waxay caanahu ka maaraan oo u cabbaa faashanka beertiisa uu ku abuurtay ku cunaa wax kale ma sidaas marka xaalabusheerkaasu gaay beertiisaa uu abuurtay waxa ka baxa iyo looda meeshaa dhexdaaqaysa saaha u xidhan wuxuu ka maalay intaasu ku noli wuu u tegay wuxuu yidhi xaalkaada waa liinkaasoo sheegee bal xaalkaada iga wa wuxuu yihi waagii hore waan ficnaan jiray hadda laakiin shubhaadbaa soo dhacday xaalkiiyo marka macad bal dhegaysa ninka wuxuu shuba ka dhigay wuxuu maalin maalmaha kamid anoo tukanaya baa loodii sac kamida xarig goostay marka beertii darbigii sanadkii buu ka goday meeshii aad wixii xayndaafkii yuu ka goday markaa ama wuu jabsaday markaasaa beertii wixitay buu galay salaadii markaa ka baxay wayidhaha soo celisna intaana weli salaadiiba ka bixin asagii baa soo noqday noqodku soo noqday lugaha ciidihiisa isagoo ciiddii beerti kale ku watu beertaydi soo dhex galay idan ciid aan lahayn baa ciideeda iga soo gasho hawkee hawsheeda macasi waa sax lugihii wuxuu ka qaaday ciid wuxuu leeya ciid aan lahayn baa ciiddayda kusoo darmatay saas darteed xoolahaygii macaf iyo xalaasho iyo xaraamto innaga hadda masac lugaha wuxuu kusoo qaadan xaraam o arn maxaa la yihahdaa abkay doolidilow dad baa udaaha mabaqdaw daxamarka ku maamahan siirka ninka dila khatar wey marka waa le siir hadduu dila dadna udaaha ugula ninka dadku karamsan marka innagu dadkii baa wan cunnaye xoolana cedaad kusoo qaadantay waa kub ka dhacday waxba uma aragnaba uma arag marka ninkaas wuxuu yidhi sacaa ciidina wuxuu ku soo qaaday ciidda beertayda soo gashay asuba iga noqotay idanna waxaygi beertayda ma cadle calaa gubashadayda ma cadle halkaas bay u fiirsa iyo maalmarka uyahayo lahaa shubhaay soo gashay si aan oga saarana ma garanayo ciiddi ma garan ciiddi kale kama saari karo heerkaasay xalaal gubashada ahay inagana warsigaas mooyaan waxaad ka shaqaynsinays may culamadu way isku khilaafeen qaarna waaqiil bay geliyeen qaar war bankiga ribo weeyaan may ribada qaar ba culimadu waxay dhahan daruuro weeyaan oo dikada yani hawsha war ka jooglay culimada qaar ba waa masale khilaaf innaga masalada khilaaf alaamo ka baneeyay aan qaadanaya inaguna meesha la carari lahaa may may culimada qaar ba baneeyaan kuwaa baneeyaan qaadanaya hay ama su-aal bu la wareegi maasto waxan baa la iska dhaxaaraan ilaa uu ka helo wadaad uqabowda dayn meesha la yimaada mutaguyo sheeko ba ka waran ninkaasaysan dumeersigaara waalidka ka qabto tuama xaaraan buu kadib ku kala sheeko ka waran markii dambe baa ayaa iska maskeenin ugu dhaca oo yidhahda haddaad baahan tahay intaa meel kale ka helaysa bal kamerer kusii hertoogu dhaca laga yaaba oo ku yidhahda ninkan baa maa ninkaasaa ugu fiican waa meesha waliba ugu meesha carari lahayd qaarku salaada waxaa layidhi waa gaal iyo muslim baa laisku haystaa may waa isku khilaafay culimada ku yidhi waa muslim maamuqaas oo waxa kula meel isku haysta maxaa ku istaajiye naska calinti nin laisku haysaba haddaad waa muslim iyo waa gaal baa isku haysaa maxaa ku istaajiyey meesha baad raaci waa intaad islaamka u kacda raaci ikhwati billaahi afartaas sifo ilahi subxaana watacala waxaan weydiisanaa masailka sifaat ilcula inuu ilahay nagu isaa waxaan idin dardaarmayaa nafsi iyo nafsi afartaas baqaad oo nin kastoo miisaan ka dhig xadiidka muxuu ahaa ibnu cumar can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma anahu qaal qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam arbacu idaa kuna fiika falaa calayka maa faataka min addunya sidqu lxadiidi wa xifdu lamaanati wa xusnu lkhuluqi wa cifatu malcan nidaam inaad xadiidkaa xifdidaan ayaa ninka rabaa canku qatin yaa kasoo baxa yaa ka soo baxay fadal seeg aye may xadiidku sheega aaadi ha soo bilo اللغة يا كيف ما تقول من الإمام هذه كلمة بين الفيلة المهر كان أعتقد تجينا مهر كان لي دايما وكذا الإمام هذا الرمية أنا تجي قرأت أنا شو أقول خبط واحد كلمة بالله أنا قرأت الربع سنة صلاة المقصاء وكان ماشي للقاطع للواحد مش قاعد يتقطع خبط شيء يحب الله وقف تحرك وقف ناخد مطر النبي ثاني ما فيها كاب احسن اللي جاي ما كان markaan isha mada noqonin an wreeda maasha allah baaraka allah fi jazaka allah khayr ayaaquna ilahi subxana watala aadaanka baa la gaaray ilahi subxana watacala waxaan weydiisanaa asmaai lxusna wasifaati alculaa inuu ilahi subxaana watacaala nagu irsaaqo sifatu sidqi iyo xifdu lamaana iyo sifaadka iyo keyrkooda rabbi subxana watacala waxaan weydiisanaa biasmaai wasifaati alculaa inuu xaqa naguso nagula irsaaqo raacitaankiisa allahuma arina xaqa xaqa wadun itibaaca waarina albaaila baatila wadun ijtinaaba allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasanata waqina cadaab annar wasala allahu cala nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi ajmaciin wasalaamu calaykum waraxmat jazallahu sheekh bida baraka allahu fi adaan kala gelaya insha allah laakiin waxaan iclaaminayaa keliya insha allah bacda almaqrib sheekuna wuu ka mid yahay dadka joogaya hadii la yidhaahdo afartii kale ee culamaa way